رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جواز التنفل جالسا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة wuxuu baabu yahay jawaazi tanafuli sunnaysiga bannaanideeda uu ruuxu sunnaysto jaalisan isagoo fadhiya waljamcina baab buu yahay kulmin la kulmiyo bayna alqiyaami istaagga iyo waljuluusi fadhiisiga fi arakcati alwaaxida halkii ragcad a ah dhexdeeda lagu kulmiyo tarjamadani laba qaybood bay ka kooban tahay ama laba jus-iyo jusiyada hore waxa weeye ruuxuu isagoo kari kara inuu istaago fadhiga inuu isaga tukan karo oo taagnida ayna laasim ahayn markuu sunnaysanayo wey salaad sunnaha markuu tukanayo qodobka labaadna waxa weeye hal ragcad ah inuu qayb ka midana iska fadhiisan karo qayb ka midana istaag ku tukan karo oo uu fadhigii iyo istaaggiiba kulmin karay ta horena waxa weeyaan haddaabaad sunnaysanayso meeshii istaagga oo dhan fadhi baad ku qaadan karta mar haddayna waajib ahayn talabaadna waxa weeye inaad qaybna fadhiisato qaybna istaagto intuba inay bannaan tahay buu baabuya can caaishata radi allahu tacaala canhuma qaalad waxay tidhi lammaa baddana markii u cuslaaday oo hilibku fuulay rasuul allahi sal alla alay wasalam oo wahaqula uu cuslaaday kaana wuxuu ahaa akaru salaatihi salaadiisa badankeeda kaana wuxuu ahaa akara salaatihi salaadiisa badankeeda wuxuu ahaa jaalisan mid fadhiyu ah yani salaadiisa wuxuu u badnaa fadhi buu u badnaa muttafaqun calayhi lammaa baddan culimmada qaarkood waxay leeyihiin lammaa asanna markuu da'oobay riwaayada soo socotaa qaydi doonta sanadka qaarnaba baddanada waxay ka dhigayaan markuu hiribaystay oo cinda muslim waxaa ku timid wa akhadahu allaxmu markuu markuu hilib fuulay oo da'na qabatay waay waaqula uu cuslaaday marka tabcan wuu istaagi karaa laakiin ruqsaduu iska qaatay ummaddiisana nebigu sal lay slam markaa waa barayay oo waa libayaani aljawaas inuu ruuxu fadhiga isaga tukan karo wacan xafsata radi allahu canha qaalad waxay tidhi ma ra'aytu ma aanan arkin bay tihi rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yusalli sallaa isagoo tukanaya fii subxatihi sunnadiisa qaacidan xaaluu yahay mid fadhiya ma aanan arkin bay jiri nebigu sal ly wasalam salaadiisa sunnadaa fadhi ku tukanaya xataa kaana ilaa uu ahaaday qabla wafaatihi dhimashadiisa ka hor bicaamin sanad yani dhimashadiisa sanad ka hor ilaa uu soo gaadhay fa kaana wuxuu ahaa marka yusallii mid tukada fii subxatihi sunnadiisa qaacidan isagoo fadhiyuu tukan jiray wa kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya bisuurati suuradda ayuu akhrin jiro qur-aanka ka mid ah fa yuratiluhaa wuu tartiibin jiro tartiib buu akhrin jiray xataa takuuna ilaa ay ahaato atwala mid ka dheer min atwala mid ka dheer minha xaggeeda mid xagga aayadaha iyo xuruufta kaga dheer ilaa ay ka dheeraato ayuu tartiib iyo tartiil u ahrin jiray nebigu sal lay slam rawah waxaa wariyay axmed wa muslim waannasaa'iyu waatirmidiyu wasaxaxahu tirmidi wuu saxiixiye xadiidka xadiidka xafsa waxay xadiday taqriiban wakhtiga nebiga sal lay wasalam uu ku bilowday culaysku uu ku bilowday ama riwaayada caaisha marka la qabto xilliga hilibka iyo culaysku uu ku bilowday ee markaa uu bilaabay inuu fadhiga ku tukado ayay xabsa cadaysay goormay ahayd dhimashadiisa sannad ka hor bay ahayd oo taqriiban dee nebigu sal lla wasalam siddeetan iyo saddex sanu ku dhintay mar waxaan ujeedaa lixdan iyo saddex sanaan ujeedaa lixdan iyo saddex sano bimacnaa sannad ka hor waxay noqonaysaa lixdan iyo laba jir markuu ahaa buu marka culayska bilaabay fadhi inuu ku tukadana bilaabay sidaasuu caddaynayaa xadiidka xafsa radiallahu canha ayib waxaa kale oo ay sheegaysaa oo iyaduna ay muxuu ahay tilmaamaysaa nebigu sunnadiisa sal alla lay waslam markuu tukanayo aayadda ama qur-aanka uu akhrinayo si tartiib ah oo tartiila buu u akhrin jiray ilaa tartiilka uu akhrinayaay uu ka dhigo suuradda mid ka dheer mid iyada markii eh, muxuu ahaayey si caadiya loo akhrinayo ayada ka dheeraan lahayd bay markaa ka dheeraanaysaa bimacnaa markaad tartiil u akhrinayso suuradda gaabani way dheeraan marka caadi tartiilla'aan la akhrinayana suuraddii dheerayd way gaabnaanaysaa marka suurad iyada ka dheer bay ka dheeraanaysaa maxaa ka dheeraynaya waxaa ka dheeraynaya tartiibta uu nebigu u akhrinaya sal ly waslam baa suuradda ka dhigaysa waxaad u dheer ayb وcan cimraan bni xusaynin radi allahu canhu anahu cimraan sa'ala wuxuu weydiiyey annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam can salaati arajuli ruuxa salaadiisa ama ninka salaadiisa qaacidan asagoo fadhiyo uu tukaday xaaladda uu fadhiyo ninku salaadda uu tukado dumarkuna waa la mide eh, ayuu nebiga weydiiyey sal lay waslam qaala markaasuu nebigu wuxu uhi sal lay wasalam in sallaa hadduu tukado qaa'iman mid taagan fa huwa kaasaa afdalu u fadli badan taasaa fadli badan waman sallaa ruuxii tukada qaacidan isagoo fadhiyana falahu waxaa u sugnaaday nisfu ajri alqaa'imi midka taagan ajirkiisa niskii buu leeyahy waman sallaa ruuxii tukada naa'iman isagoo hurdana falahu waxaa u sugnaaday nisfu ajri alqaacidi midka fadhiga ku tukanaya ajirkiisa niskii buu leeyahy rawaahu ljamaacatu baa warisay ilaa musliman muslim mooye ayb xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa horta culimmada qaarkood waxay u qaateen in laga wado salaadan cimraan bin xuseyn xadiidkiisan waxay u fahmeen ruuxa yacnii salaad waajiba tukanaya oo macduur ah salaad waajibuu tukanaya mana kari karo inuu istaago fadhi buu ku tukaday ama salaad waajibuu tukanayaa fadhigii ma kari karo jiif buu ku tukaday xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa ruux macduur ah oo cudurdaarku uu gaadhsiiyey inuu jiif ku tukado ama inuu fadhi ku tukado waxaa marka la yskarab dhigayaa kii taagni ku tukaday iyo isagu isku ajir maaha kii ku tukaday fadhiga iyo kii jiif ku tukaday isku ajir maaha ajirku mar walba nisnis buu sii noqonaya sidaa culimmada qaar baa u qaatay laakiin jumhuurtu waxay qabaan iyo culimmadu say u badan yihiin waxaa laga hadlayaa ruux sunnaysanayoo xadiid ku saabsan yahay ee ruux farad iyo waajib tukanayo macduur ah kuma saabsana ayb maxaa yeele ruuxa markuu macduur yahay oo uu isagoo cudurdaar loo kari waayey uu fadhi ku tukado salaadiisu way dhammaystirantaha ajir dhammaystiran buu ka helaya haddii kari waayo fadhiga oo uu jiif ku tukadana salaaddaa uu tukaday ajir buu xuu leeyahay taa waa salaad waajiba oo la kari waayey arkaanteedii qaar ka mid laakiin waxa laga hadlaya waxa weeye waa ruux sunno tukanaya adoo kari kara markaad fadhi isaga tukato aadna istaagi karto ka istaagga ku tukaday baa kaa fadli badan adoo kari kara inaad fadhi ku tukato haddaad intaad dhinac isaga seexata aad tukato waadna kari kartaa inaad fadhiisato waxaa kaa fadli badan midka fadhiga ku tukanaya ajirkaa niskii baad leedahay dood baa la keeno waxaa la yidhi culimmadu oo culimmada qaarkood ay tilmaameen waxayba isku waafaqsan yihiin in ruuxu isagoo kari kara inuu fadhiisto ama istaago xataa salaad sunna aba ha ahaatee jiif ku tuko inaan loo ogolayn fadhi waa meeshiisa laakiin adoo kari kara inaad fadhiisatood fadhi ku tukato salaad sunnaa inaad sariirtaada intaad dhinac u seexato uun aad indhaha mxuu aha ad ishaaro uun ku tukato waxay yidhahdeen taa iyadaa ma soconayso waana ijmaac bay soo guuriyeen qaarkood laakiin ijmaacaasi ma jiro masaladuna waa masale khilaafiya wa ruuxu isagoo fadhina kari kara istaagna kari kara inuu jiif isaga tukan karo waxaa qaba shaaficiyada fii wajhin wakadalika maalikiyada tirmidina wuxuu ka soo guuriyey xasanulbasri buu ka soo guuriyey marka masaladu waa masale khilaafiya xadiidka haddii lagu xambaaro inuu salaad sunna ah ka hadlayana qaطcan wuxuu ku tusayaa inay mashruuc tahay oo uu ruuxu jiif ku tukan karo isagoo fadhi kari kara istaagna kari kara wuxuu tukanayana ay sunno tahay macnaha markaas waxaa xoojinaya axaadiista tilmaamaysa ruuxa sunnaysanaya inuu amiiru nafsihiya ruux mar hadduu sunnaysanayo oo uu sunno ama sunno sooman yahay ama uu sunno tukanayo isagaa naftiisa u taliya jiif ku tuko fadhi ku tuko taagni ku tuko adiga ajirka unbaa kaa yaraan ama badan doono manaa ama kuu badan ama kaa yaraanay laakiin wax weeyaan way bannaan tahay wey manaa taasuu marka xadiidku ka hadlaya wa can caaishata radi allahu ruux macduura marka ma ah ama salaad waajiba ha noqoto ama salaad sunnaa ha noqotee ruux kari waayey ma ah ruuxa kari waayey hadduu sunno tukanayana salaadiisa uu fadhiga ku tukaday ajirkeedu waa dhammaystiran hadday waajib uu tukanayana oo karid la'aan iyo cajzi u geeyeyna awood la'aan ay u geysayna salaaddiisu waa dhammaystiranta ajirkuu ka helaya wey macnaa ee waxa way ruux kari kara oo kala doortay wey markaas wa can caaishata radiallahu canha ana nabiya sala allahu calayhi waaalihi wasalam kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada ayuu ahaa leylan habeen buu tukan jiray tawiilan oo dheer qaa'iman isagoo taagan wa leylan habeenna wuu tukan jiray tawiilan oo dheer qaacidan asagoo fadhiya wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii qara'a uu akhriyo wa huwa isaga oo qaa'imun taagan rakaca wuu rukuucusi jiray wa sajada waa sujuudi jiray wa huwa qaa'imun isagoo taagan maxaa laga wadaa bimacnaa hadduu salaada qiraa'adeeda taagni ku bilaabo taagnidaas markuu qiraa'ada ku dhammaysto taagniduu ka soo rukuuci jiray isagoo taagan kadibna markuu rukuucda dhammaysto taagnidaasuu sujuudda ka soo aadi jiray saasaa laga wadaa ee lagama wado asagoo taagan buu sujuudi jiray maaha leanna sujuud maba suroobi karta isagoo taagan ee taagniduu kasoo sujuudi jiro sujuudda ka soo aadi jiraa laga wadaa wa kaana wuxuu ahaa idaa goortii qara'a uu akhriya wahuwa qaa'imun isagoo taagan rakaca mid rukuucu ahaa oo wasajada sujuuda wahuwa qaa'imun isagoo taagan isagoo taagan buu sujuuda halkaa ka soo aadi jira waidaa goortii qara'a uu akhriyo qaacidan isagoo fadhiya fadhi buu salaaddii ku bilaabay akhrintii faatixada iyo suuradihii qur-aankiina fadhi buu ku akhrinaya rakaca wuu rukuuci jiray wasajada wuu sujuudi jiray wahuwa qaacidun isagoo fadhiya bimacnaa tanina waa tii hore cagsigeedo hadduu salaada qiraa'adeeda fadhi ku bilaabo fadhigaasuu daysan jiray markuu qiraa'ada dhammeeyana isagoo fadhiyuu rukuuci jiray kadibna fadhigaasuu sujuudda ka aadi jiray saas way macnaha adiga waxa weeyaan kolba xaaladda uu qiraa'adiisi iyo akhrintiisu ay tahay muusan bedeli jirin ee sidaasuu ku wadan jiroo rukuucdiiyo sujuudda ku dhammaysan jiray hadday fadhi tahay hadday taagni tahay rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye marka waa laba arrimoodoo bannaan laba arrimoodoo bannaan weeyo inaad istaagga intaad qiraa'adaada ku dhammaysato aad istaagga ku rukuucdo oo kadibna sujuudda soo aado sida caadiga iyo inaad fadhiga aad qiraa'adaada ku akhrido oo marka adoo fadhiya rukuucdii markay timaado aadan istaagin ee fadhigaaga aad ku rukuucdo kadibna aad adoo fadhiyo sujuuddo labadaas siyoodba waa samayn jira nebigu sal ly waslam oo muxuu ahaayey salaadda habeenkii waa yeeli jira rawahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye wayna bannaan macnaha way bannaan inaad samayso wacan caaishata radi allahu canha aydan annaha iyadu lam tara maynan arag annabiya sal lla wasalam oo yusallii tukanaya salaata alleyli habeenka salaaddiisa qaacidan isagoo fadhiya ma aynan arag qatu weligeed xataa asanna ilaa uu nebigu da-oobay oo muxuu ahay da'du ay qabatay ayb wa kaana wuxuu ahaa nabigu sal ly slam yaqra'u mid akhriya qaacidan asagoo fadhiyu akhrin jiray fadhigu qiraa'ada ku bilaabi jiray xataa idaa araada markuu doono an yarkaca inuu rukuuco qiraa'adii markuu dhammaystiyo akhrinta oo uu markaa doonayo inuu rukuuco ayuu qaama istaagi jiray markay rukuucdiisu soo dhowaato ayuu markaa istaagi jiray fa qara'a markaasuu akhrin jiray naxwan wax ku dhow min alaaiina aw arbaciina aaya afartan aayadood ama soddon aayadood wax ku dhow buu istaagga markaa ku akhrin jiray uma kadibna rakaca waa rukuuci jiray rawahu ljamaca tanina waa qaab kaloo in aad ku bilowdo fadhiga salaadaada isaga bilowdo adoo fadhiya kadibna qur-aankii akhrido marka aad isleedahay rukuucdaadaa soo dhow inaad markaa istaagto waxoogaa qur-aana marka istaagga ku akhrido kadibna istaagga aad soo rukuucdo sujuuddiina aad markaa soo aado marka qur-aankii intiisii badnaa fadhi baad ku akhriday qayb yar oo rukuucda ka horaysana istaaggaad ku akhriday rukuucdiina istaaggiibay ku dhacday sujuuddiina istaaggaad ka soo aaday sidaasina waa qaab kale oo bannaan oo nebigu samayn jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ayb rawaahu ljamaacatu baa warisay wazaaduu waxayna ziyaadiyeen ila bna maajah ibnu maajah mooye uma yafcalu waa samayn jiray fi rakcati ahaaniyati ragcadda labaadna kadalika sidaasuu ku samayn jiray ibnu maaja isaga kuma darin intaa ayib yani ragcadda hore saasuu u tukan jiray talabaadna sidoo kaleu ku tukan jiray oo nebigu sal ly waslam isku sibuu salaadiisa ku dhammaysan jiray ayib xadiidkani tarjamada qaybteeda labaad waljamcu bayna alqiyaami waاljuluusi fi اrakcati اlwaaxida yuu daliil u yahay hal ragcada inaad ku kulmin karto qaybna salaadii inaad fadhiisato qayb ka midana inaad istaagto ayib waxaana qaba jumhuurta ayaa qaba a'immada afartaa ka mida bal alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah wuxuu ka soo naqlinayaa caamatulculamaa buu ka soo naqlinaya wacan caaishata radi allahu canha qaalad waxay tihi ra'aytu waxaan arkay annabiya ra'aytu waxaan arkay bay tihi annabiya sala allahu calayh waaalih wasalam oo yusallii tukanaya mutarabbican isagoo afargees u fadhiya rawahu daara qutni baa wariyey bal xadiidka waxaa soo saaray alimaamu النasaa'i daara qutni baa wariyey haddii uu yidhaahdo bimacnaa waxaa laga fahmayaa inuusan ahlu sunanka ama cid kaloo daaraqudni ka horraysay ayna warinin sidaase ma aha xadiidka waxaa soo saaray nasaa'i wa kadalika ibnu khusayma ibni xibbaan iyo xaakim xaakim waa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani intuba ah. xadiidkani waa xadiid sugan wuxuuna tilmaamayaa haddii la yidhi salaaddii sunnada fadhi baa lagu tukan karaa ama salaadda waajibka markaad fadhi istaagga awoodi weydo ood kari weydo baad fadhi ku tukan qaabkee loo fadhiisanaya yani fadhiga qaabka fadhigu waa qaabyo badan yahay marka xadiiskani wuxuu tilmaamayaa qaabka loo fadhiisanaya nebigu u fadhiisan jiray inuu ahaa tarabbuc tarabbucna waxa weeye waa in aad salka intaad dhulka dhigto oo labada dhudhun isdaba mariso labada lowna ay taagmaan oo muxuu ahaayey ay dhudhummadu hoos maraan oo bawdooyinka ka hoos maraan sida muxuu ahaayey yani waxa weeyaan aan hadda u fadhiyo kaleeto anoo salka dhulka udhigoo kale way sidaan hadda u fadhiyo anoo salka dhulka u dhigay oo lawyihiina koru yara taagan yihiin ee muxuu ahaayey dhudhummaduna isdhaafaan sidaas way macnaha tarabuca saasaa la yidhaha sidaasi in loo fadhiisto inay fadli badan tahay baa madhabuljumhuur ah waana afarta imaam siday qabaan ayb alimaam shaafici fii axadi qowlayhi alimaamu shaafici fii axadi qowlayhi isagu wuxuu qabaa fadhi markaad salaad ku tukanayso sida fadliga badan inaad iftiraash u fadhiisato wa oo iftiraashku waa ataxiyaadka dhexe qaabka loo fadhiisto oo lugta bidixda in la goglado korkeeda lagu fadhiisto lugta midigta ana yacni wax weeyaan faraheeda in dhulka la dhigo cidhibtuna taaganto in qaabkaa loo fadhiista buu imaamu shaafici isagu ka dhigay inay afdal tahay waxay culimmadu isla ogol yihiin ama qaabkaa tarabuca u fadhiiso ama qaabka iftiraashkaa u fadhiisee salaaddu way asaxaysaa labadaba laakiin waxaa laga wada hadlaya lagu doodaya waxa way qaabkee kee fadli badan kee fadli badan ka fadliga badan laa shaka waa qaabku nebigu u fadhiisan jiray ee xadiidku ku asaxay oo ah inuu tarabuca u fadhiisto ayib afargeeska macnaha baabu nahyi can اtaطawuci bacda aliqaama wuxuu baabu yahay annahyi reebitaan can اtaطawuci sunnaysiga layska reebo bacda aliqaamati salaada marka la aqimo kadib bimacnaa haddii salaada aqimaadeedu dhacdoo la aqimo inaan la ogolayn wax sunno ah tokashadiisa waxaa laga hadlaya ama sunno kaleoo caadi ha noqdo ama sunnadii salaada ka horreeyey ha noqdo wax sunnaa inaan la ogolayn can abi hurayrata radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waalih wasalama qaala wuxuu yidhi idaa goortii uqiimat la aqimo alsalaatu salaaddii marka la aqimo falaa salaata salaadi ma jirto ila almaktuubata midda la waajibiyey mooye rawaahu ljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye falaa salaata waa nafyi wax salaada ma jirto nafyiguna marka hore wuxuu ku sallidmayaa daatada daatu shay haddii socon weydana aqrabulmajaasayn baa markaa lagu sallidayaa oo ah sixada haddii aqrabulmajaasaynku suuroobi waayo oo qariino diidan la helo markaasaa abcadulmajaasayn oo kamaalka ah baa markaasi lagu sallidaya sidaas daraaddeed meeshan waxaa laga wadaa falaa salaata ama daatadii sharciyada ahayd oo salaad sharciya ka dhig ma jirto ama ma ahee sixada ku sallidoo waxaad tidhahdaa wax salaad oo asaxaysa ma jirto ila almaktuubata midda la waajibiyey mooye ayib nafyigaa waxaa ka muuqda salaadi ma jirto midda la waajibiyey mooye nafyigaasi wuxuu keensanayaa in ay salaaddu xaaraan tahay oo burayso salaaddii waajibkeed haddii la aqimo oo loo istaago salaad sunna ah inayna jiraynin oy xaaraan tahay gelitaankeediiyo sii wadiddeedaba waad ku sii jirtay inaad sii waddo iyo inaad bilowdo labaduba inay xaaraan tahay oy burayso oyna waxba ka jirin oyna asaxaynin baa daahirka nafyigu faa'iidaynaya oo falaa salaata ah ayb sidaana waxaa ku tegey daahiriyada iyo bacdu ahlilcilmi baa ku tegey daahiriyadu waxay mareen maba asaxaysaba tilqaa'iyanba salaada aad ku jirtee sunnada ah haddii aqimaadu dhacdo wayba buraysaaba saas daraaddeed inaad salaama naqsataba uma baahna oo dadka qaar baa markay ka baxayaan assalaamu calaykum assalaamu calaykum ayagoo dha arki uma baahnaba salaaddii waaba ka kacba salaaddaban wax ka gal tawaajibkaa ka qaybgal wax salaada kuma jirtide halkaasay mareen istidlaalkaasi waa istidlaal xoog badan jumhuurtu iyagu waxay qabaan waa culimmadu say u badan yihiine waxay leeyihiin waa uun karaahe salaaddii waa asaxaysaa laakiin waxaa diidan falaa salaata saarifna ma jiro saas way macnaa wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan oo liaxmed u sugnaatay ila alatii uqiimat axmedna waa wariyey wa kadalika taxaawi fii sharxi mushkili اlaahaarna waa ku wariyey labadaba iyagu waxay ku wariyeen ila alatii uqiimat falaa salaata salaadi ma jirto markii salaada la aqimo ila alatii tii mooyaane uqiimat la aqimay lafdigani culimmada qaarkood ila almaktuuba bay kala macno dhigeen qolana waxay yidhahdeen waa ka gedisan yahay oo waa ka muxuu aha waa ka khaasan yahay lafdiga hore midda la aqimay salaad aan ahayn ma jirto maxaa meeshaa ka baxaya bimacnaa waxaa soo gelaya xataa salaad kaloo waajiba haddaad ku jirtay ma jirto xataa salaad kaloo waajiba haddaad ku jirtay ma jirta waa inaad ka baxdo ood salaadan la aqimay gasho lafdigan dambe saasuu faa'iidaynaya kaa hore muxuu faa'iidaynayaa ila almaktuuba salaad kasta oo waajib ah soo geli wabitaali mid waajiba haddaad ku jirto waad dhammaystiran ma diidaya lafdiga hore ila alatii uqiimat laakiin way diidaysaa oo xataa salaad waajiba kuma sii jiri karta lafdigaa dambe maadaama uu macnaha siyaadadaa wato ayaa culimmada qaarkood waxay leeyihiin sanad ahaan waa daciif lanna sanadkeeda waxaa ku jira siyaadada axmed iyo kayrkii cabdulaahi bnu lahiica ku jira oo sayi sayi'ulxifdi ah iyo nin la yidhaahdo abu tamiimi zuhri oo majhuul ah abaraani baa awsadka sidoo kale ku soo saaray taxaawi fii sharxi almacaani ayuu ku soo saaray sanadkiisuna waa xasan markuu yani wax way abaraani soo saaray markaa laakiin waxaa lagu cilaynayaa mukhaalafa lafdiga jamaacada xoog badan lafdigan ila alatii uqiimat ah dacfi baa ku jira oo dacfigu ama mukhaalafo weeye ama dacfu sanad waay sidaas daraaddeed ila almaktuuba salaad waajiba haddaad ku jirto tulla aqima uga bixi maysa markaa maa markaan lafdigan dambe dhahno yani wax wey ma sugno waa daciif waana sida bacdu ahlilcilmi ay qabaan wacan cabdillahi bn malik bni buxayna culimmada qaarkood tafsiil bay geliyaanoo waxay kala qaadaan meeshaad salaada sunnada aad ku tukanayso marka salaada lagugu aqimayo salaada sunnada ama waxaad ku tukanaysaa masaajidka dhexdiisa mise masaajidka meel ka baxsan haddaad masaajidka meel ka baxsan ku tukanayso imaamka salaadiisa ma ka gaadhi mise ka gaadhi maysa tafaasiil noocaasoo kalea ah waxaa geliyey alimaamu maalik caleyh raxmatullah oo wuxuu leeyay hadaad masaajidka ka baxsan tahay salaadana aad gaadhi karto markaa waa dhammaystirani sunnadaad ku jirto qaar culimmada ka mida ah tafsiilkale gelinayaan waxay leeyihiin haddaad ka gaadhi karto ragcadda hore qaar waxay leeyihiin haddaad ka gaadhi karto takbiirat limaam oo takbiira salaada gelitaankaba aad la xidhan karto tafaasiishaasoo dhan wax daliila ma leh tafaasiishaasoo dhan wax daliila ma leh falaa salaata ila almaktuuba daahirkeedu waxa weeye wax salaadoo kuu soconaysa ma jirto hadaad ku jirtay ka baxoo salaada la aqimagal sidaas weyaan wacan cabdillaahi bn malik bni muxaynata ana rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam ra'aa wuxuu arkay rajulan ninbuu arkay waqad uqiimat isalaatu salaaddii iyadoo la aqimay yusallii ninkaasoo tukanaya rakcatayni laba ragcadood tukanaya falamma insarafa rasuulu sal alay wasalam rasuulku markuu salaaddii ka baxay ayaa laaa waxaa yani eh, waxaa hareereeyey ama ku soo ururay ama isugu yimid bihi isaga annaasu dadkiibaa isugu yimid saasw maanaa yani markii salaaddii laga baxay ayaa yani dhinacyah laga marayoo lagu soo ururoo laysugu yimid fa qaala lahu rasuululahi sal lay slam rasuulkaa wuxuu ku yidhi aasubxa arbacan aasubxa ma salaaddii subax baa tukanaysay arbacan afar saas way maanaa aasubxa ad aadaasi waa yani hamsatulistifhaamkii way ama ajacalta baa la qadaraya asubxa ma subxii baa waxaad ka dhigtay ama tukanaysaa arbacan afar asubxa arbacan ma subxii baad afar tukanaysaa baa lagu yidhi muttafaqun calayhi yacni waxa weeyaan xadiidkaasi waxaa ka muuqda inkaar nebigu sal lla ly diiday salaaddii oo la aqimay nin laba ragcadood tukanaya tabcan waa labadii ragcadood ee ka horraysay ee salaadda subax ka horraysay waay labadiibu malaha ka gaadhsii sida dad badan ay sameeyaan markaasuu nebigu sal ly sl salaaddii marka laga baxay kadib yuu ku inkiroo wuxuu yidhi war subaxii baad afar tukanaysa maxaa yeele salaad haddii la aqimo salaadda markaa la tukani waa uun salaad subax marka waa la aqimay laba ragcadood baad tukatay labana waad nala tukatay salaadaasi subax ma afar ragcadood baad ka dhigtaa layidhi ma afar baad tukanaysa ilaan wakhtigaasi waa wakhtigii salaadda waajibkaa ah inkaarku halkaasu marka imaanaya waxaa marka laga qaadan waxay ahayd inuusan tukanin daahirkuna waxa wey xataa haddaad ku jirta inaad ka baxayso ayb baabu lawqaati almanhiyi can asalaati fiiha haddii ay ragcaddaasi haddii aad yani wax weeyaan lagugu aqimo oy noqoto inaad markaa salaaddii gasho macnaheedu ma aha inay sunnadaa iyadaa jaaniskeedii ku dhaafay maaha somaynaan soo mar ah, waan soo marnay inaad haysato salaadda marka la tukado kadib labadii ragcadood la ima way kuu furan tahay laakiin waxa weeye xilligan waa xilligii salaadda waajibkasalaadda waajibka wax ka qaybka baabulawqaati waqtiyadii buu baabu yahay almanhiyi ee la reebay can isalaati tukasho fiiha dhexeeda la tukado awqaad waxaa jirta ka mida maalinta oo nebigu reebay sal lay slam in salaad sunna'a la tukado ma aha salaad waajiba ah. salaadaha waajibka ah xilli karaahadana kuma jiraan laakiin inkees hadday ruuxu ama ka seexdo ama halmaamo ama oo waktigaa karaahiyada uu xusuusto salaada waajibka ah iyada waa la tukan oo maalan salaadii casar baad halmaantay ama ka seexatay qoraxdoo sii dhacaysa ayaad xusuusatay ama soo toostay waa tukan salaada subax sidoo kaleeto qoraxdoo soo baxaysaa soo toostay ama aad xusuusatay waa tukan sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi laa salaata salaadi ma jirto bacda salaati alcasri casarka salaadiisa kadib salaadi ma jirto xataa taqruba ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdii walaa salaata salaadi ma jirto bacda salaati alfajri salaada fajar kadib xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdii muttafaqun calayh ayb laa salaata waa tii oo kale la midta falaa salaata ila almaktuuba laa salaata bacda salaati alcasri ayb laa salaata bacda salaati alfajri nafyigaasi wuxuu ku dhacayaa yacni salaadda sharciga salaad shareeca ogosho oo sharciga waafaqsan ma jirta wa nafyigaasina sida uu leeyahay ibnu daqiiq ilciid iyo hayrkiiba waxay weeyaan bimacna nahyi wa ha tukanina wey wakhtigaas bimacnaa ha tukanina xadiidku wuxuu tilmaamay oo hadda lafdigiisan ka muuqda wakhtiga aan salaadan la ogolayn waa wakhtiga salaadaada aad tukato saas daraaddeed karaahadu waxay ku xidhan tahay bacda asalaa ee kuma xidhna bacda zamanka oo casarka kuma xidhna bimacnaa waxa weeye kaba soo qaad adiga jamaacadii lamaadan tukanin waad kadib dhacday inta aada salaadaada casar tukanin karaahiye miyaa jirta lanna casarkii waa soo galay dabcan casarkii mar horuu soo galay haddii la yidhahdo marka karaahiyadu waxay ku xidhan tahay oo ka bilaabanaysaa waqta dukhuuli alcasri salaadda casar waxaanayn ma tukan kartid haddiise la yidhaahdo ruuxa salaadiisay ku xidhan tahay inta aad salaadaada ka tukanayso ka hor adiga waa tukan kartaa waa daahirka xadiiskana saasaa ka muuqda oo muxuu yidhi laa salaata bacda salaati alcasri buu yidhi ee ma dhihin bacda alcasri salaada casar tukashadeeda kadib waay wakhtiga aan salaad la ogolayn wakadalika fajarka ilaa qoraxdu soo baxdo labadoodaba waxaan u tegi doonnaa waa la qaydi doonaa oo hadda waa mutlaq xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu ka dhacdo casarka inta marka la tukado ilaa qoraxda dhicitaankeeda inaan salaad la ogolayn hadalkaa waxaan u tegi doonnaa xadiis kale oo qaydaya oo waqtiga qaar ka mida ka soo reebaya wakadalika walaa salaata bacda salaati alfajri xataa tatluca ashamsu ayada qayd ma leh waan u tegi doonaa wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa salaata salaadi ma jirto bacda salaatayni laba salaad gadaashood laba salaadood gadaashood bacda alfajri fajarka gadaashiisa salaadi ma jirto xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu qoraxda soo bixitaankeeda kuma xidhnee siyaado waxaa ah inay waxoogaa kor u soo kacdo iyadana waa u tegi doonaa oo mujarad soo bixitaankeeda ma aha in salaad la tukan karo ayib waa in waxoogaa loo yarkaaday wa bacda alcasri casarka gadaashiisana salaadii ma jirto xataa taqruba ilaa ay dhacdo rawahu axmed baa wariyey walbukhaariyu wacan cumar bni khaaabin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu nahaa wuu reebay can isalaati salaadii buu reebay bacda alfajri fajarka gadaashiisa xataa taluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdii wa bacda alcasri iyo casarka gadaashiisa xata taqruba ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdii bacda alfajri waxaa ka muuqata fajrka dhalashadiisa laakiin waxaa qeydaysa lafdigii horeo bacda salaati alfajri baa laga wadaa ayb bacda alcasri oo lafdiganana waxaa qaydaya kii horo waxaa laga wadaa bacda salaati alcasri macnahana waan soo sheegnay warawaa wuxuu wariyey abu hurayrata abu hurayra wuxuu wariyey mila dalika xadiidkaa mid la mida oo mutafayani mid la miduu wariyey muttafaqun weye labadaa xadiidba calayhimaa korkooda oo axmed iyo bukhaari iyo muslim baa isla wariyey saddexdooduba labadan xadiis macnaa labadan lafdigee dambe ayb oo kee ah waxaan ujeeda labadan xadiid cumar ibnu khataab xadiidkiisa iyo xadiidka abu hurayra ee lafdigiisa uusan sheegin buu ka wada wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan can cumara ana nabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala inuu yidhi laa salaata salaadi ma jirto bacda alcasri casarka kadaashiisa xataa taqruba ilaa ay dhacdo ashamsu qoraxdii walaa salaata salaadi ma jirto bacda salaati subxi salaada subax gadaasheeda xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdii rawahu lbukhaariyu baa wariyey warawahu axmed baa wariyey abu daawuud wa qaalaa waxay yidhaahdeen axmed iyo abu daawuud fiihi xadiidka dhexdiisa bacda salaati alcasri bay dhaheen bukhaari lafdigiisu wax weye bacda alcasri axmed iyo abu daawuudna lafdigoodu wax weye bacda salaati alcasri saas maana wa can camr bni cabasata qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi yaa allah nebiga ilaahayow ahbirnii iiga warran cani salaati salaadda iiga warran bal salaadda iiga sheekee oo wax iiga sheeg qaala nebigu wuxu uhi sal lla ly waslam salli tuko salaata subxi kadibna markaad salaadda subax aqsir gaabso cani salaati salaada ka gaabsoo ka jog xataa tatluca ilaa ay soo baxdo ashamsu qoraxdii oo wa tartafica ay soo kor noqoto ilaa ay qoraxdu soo baxdo wa tartafica meeshaan lahayn qayd baa imaan doona waa kaa isagaa wey yacnii soo bixitaan keliya mehe waa inay soo kor noqoto qadarka kor noqoshada bay haddana axaadiistu sii caddaysayoo axaadiistu waxay ku caddaysay qadra rumxin Ah, waran qiyaastii qiyaas waran la-eg markay ka soo kacdo meeshay ka soo baxday ilaahay halkaas soo gaadho salaada ka joog oo iska da maxaa yeele fa innahaa iyadu waa qoraxdii tatlucu way soo bixi xiina goorta tatlucu ay soo baxayso bayna qarnay shaytaanin shaytaan labadii gees dhexdooday ka soo baxaysaa ayb shaytaan labadiisa gees dhexdooda ayay ka soo baxaysaa markay soo baxayso waxiina idin markaa ayaa yasjudu waxaa sujuudaya laha iyada alkufaaru gaaladii baa u sujuudaya qoraxda oo shaydaankiina uu labadiisa gees ku aadiyey ayay markaa gaaladu u sujuudayaan marka maxaa la diidan yahay inay sujuuddaadii iyo sujuuddii gaaladu daahirka inay iswaafaqaan walow qasadka haba kala duwanaadeen adigu ilaahay baad u sujuudaysa oo markaad xilligaas sujuudaysoo tukanayso shaydaanna uma sujuudaysid gaalana waafaq isma lihid laakiin ficilka daahirka maqaasidu haba iskhilaaftee ficilkiinna daahirkaabaa iswaafaqaya shareecaduna maqaasideeda waxaa ka mida gaalada in la khilaafo xataa maqaasida keliya me maqaasida keliya xataa in daahirka lagu khilaafo oo adiga ficilkaagiiyo ficilka gaaladu uusan isu ekaan ayb waxiina idin markaasaa yasjudu laha alkufaar marka xadiiskaasi wuxuu inoo sheegay qoraxdu markay soo baxayso maxaa loo reebay oo loo diiday in la tukado xikmadda iyo cillada ku jirta xadiiskani sheegayo xilligaa shaytaan iyo gaalo iyo waxbaa u sujuudaya sujuuddaada ayaa la diidan yahay taa gaalada inay waafaqdo marka mukhaalafaa la rabaa uma kadibna nebigu wuxu uhi sal ly slam salli tuko markay qoraxdu waxoogaa kor u soo yara kacdo tuko maxaa yeele faina asalaata salaaddii mashhuudatun weeye mid yani mid goobjoog la yahay maxduuratun oo lasoo soo xadiray yacni waxaa imaanaya oo ka soo qaybgelaya oo soo xaadiraya malaa'igta yacani waa camal ilaahay jecel yahayoo ee waa la imaanayaa oo waa la qorayaa marka malaa'igtaa imaanaysa oo soo xaadiraysa tuko marka xilligaa qorraxdu kor u soo yara kacday laga bilaabo iska wad salaadaada intaa doondan tuko xataa yastaqilla ilaa uu yaraado adillu hooskii birumxi waranka uu ku yaraado yani maxaa laga wadaa yastaqiladaasi waxaa laga keenay min alqila yaraan baa laga keenay ee madax bannaani maaha yacni hoosku subaxdii waa dheri kullamaa qoraxdu kor u socoto hoosku waa soo ururaya marka waa yaraanaya waa yaraanayaa ilaa uu gaadho muntaha alqilla yaraanta meesha ugu dambaysa ilaa uu gaadho oo uu ku uruursado shaygii uu hooska u ahaa salkiisa ilaa uu ku uruursado hadda waxaa miiaal looga dhigay waranka ilaa uu waranka ku yaraado oo hooskii uruursado oo wax yar oo xagga muxuu ahaayey qoraxdu dhankay kaa jirto mooy dhanka kale u yara baxsan mooye barina ma aadayo waxaan u jeedaa yacni galbeedna ma aadayo oo uma badna barina uma badna ee qoraxdu markay koonfur kaa xigtana wax yar madaxiisu wuxuu jiraa dhanka waqooyiga markay qoraxdu ay geeska waqooyi kaa maraysana wax yar madaxiisu wuxuu jiraa dhanka koonfureed buu kaa xigaa soo ma laakiin waa uruursan yahayoo ma baxsana waa midka la yidhaahdo dillistiwa baa la yidhaha dilulistiwaa ayb <clears throat> wuxuuna kaasaa laga wadaa marka xataa yastaqilla ilaa uu yaraado addillu hooskii birumxi uu ku yaraado waranka uu macnaha salkiisa uu ku yaraado yaraanta meesha ugu dambaysa uu ka gaadho uma markaa kadibna aqsir gaabso cani salaati salaadda ka gaabso xilligaa hooskii uu soo yaraado meeshii ugu dambaysay uu gaadho welina uusan bilaabin inuu dhanka bari haddana u fido oo uu u kordho uma aqsir cani salaati salaada ka gaabso maxaa yeele fa inna xiinaidin wakhtiga tusajaru waxaa la hurinayaa jahannamu jahannamaa la huriyaa yacni xilligaa ay qoraxda bartankeeda ay qoraxdu joogtana salaada ka gaabso oo iska daa maxaa yeelay xilligaa jahannama la hurinayaa saas way macnaha oo kulaylka khaasatan markuu aad u daran yahay min fayxi jahannam buu nebigu sal lay slam jahannama hurinta iyo neefsiga ay jahannama neefsanayso neefsigii kulaylka waay markii qabowgu aad u daran yahayna jahannamo qaybteedii qabowga oo neefsatay waay xilliga marka waxa weye harsimada ah waa xilliga aad loo hurinayo marka salaadda iska daa fa idaa goortii aqbala uu soo qaabilo oo soo daahiro alfayu hooskii hooskii markuu soo qaabilo macnaa waxa laga wada markuu soo daahiro soo muuqdo uu baxo ayib fa salli maxaa yeeley fa ina salaata salaaddii mashhuudatun maxduuratun waa mid la xaadiroo goobjoog la yahay xataa tusalliya ilaa aad tukato alcasra casarka intaad ka tukanayso fasalli markaasi waxa weye xilligii duhurkaa la gaadhay salaad tuko duurkii tuko salaadda waad wadi kartaa duhurka kadib ilaa casarka ka gaadho uma markaa kadibna aqsir uma aqsir ka gaabso cani salaati salaadda ka gaabso xataa taqruba ilaa ay qoraxdu dhacdo maxaa yeele fa innahaa taqrubu way dhici markay dhacayso bayna qarnay shaytaanin shaydaan labadiis gees dhexdooday ka dhacaysa ama ku dhacaysa wa xiina idin markaasaa yasjudu waxaa sujuudaya laha iyada alkufaaru gaaladii baa u sujuudayay rawow axmed baa wariyey wa muslim shaydaan labadii gees ayay dhexdooda ku dhacaysaa maxaa laga wadaa culimmada qaarba tafsiir bay mariyaan laakiin tafsiirka u fiicani waa tafsiirka alimaamu nawowi iyo kayrkii ay rajaxayaan oo ah in sidaa loo daaya daahirka oo ah la yidhaahdo qoraxdu markay soo baxayso iyo markay dhacayso ayuu shaydaanku labadiisa gees ku aadiyaa markuu ku aadiyana gaaladii baa u sujuuda gaaladiisu marka isagiina waa u sujuudayaan xilligaana sujuuddii bay ku beegayaan marka waa gees xaqiiqiya waana shaydaankiio xaqiiqiya marka sidaa in loo daayo daahirka xadiidka baa fiican xilligaasay gaaladu sujuudayaan maxaa la igu diiday aniga ilaahay baan u sujuudayaa waxaa la diidan yahaa baynu nidhi iswaafaqidda daahirka ah shareecadu siday u kala fogaynayso shacaa'irta dadka muslimiinta iyo gaalada shacaa'irtooda aad baa loo kala fogeeyey saas way macnaha yacni eh, yacni muxuu muxuu ninkii cumar markuu yidhi nebi allow waxaa nadar ku galay meel heble inaan wax ku qalo wuxuu nabigu ku yidhi sal lay slam jaahiliyadii wax ma lagu qali jiray yacni aniga ilaahay dartii baan u qalayaa laakiin waxaa la diidan yahay jaahiliyadii qalitaankeedii qaabkeedii iyo meesheedii iyo anuu kaan samaynaya inay isu dhowaadaan sujuuddaydii iyo sujuudda gaaladu waxoogaa inay isu yaro ekaadaan wakhtigay iswaafaqayaan inay u yaro ekaadaan oo isu yaro dhowaadaan baa la diidan yahay oo la kala fogaynaya macnaha maqsuudkaasaa ku jira ayb jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan xiliyada saddexdaa salaada sunnadii inay karaahiyo tahay waa xiliyadee qoraxdu markay soo baxayso markay dhacayso iyo xilliga ay samada bartamaheeda joogto ama waxaad tidhaahdaaba salaada subax markii la tukado ilaa qoraxdu kor soo noqoto salaada casar markii la tukado ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ayb imaamu nawowina isagu wuxuu soo guurinayaa karaahiyadu inay muttafaq tahay laakiin ittifaaqa waa laysku haystaayo qaar baa waxay leeyihiin karaahiyana ma aha axaadiistaa kusoo aroortayna waaba mansuukh bay leeyihin oo waa daahiriyada ibnu xasmi iyo madhabka daahiriga waana madhab masaladaa daciif ku ah. waxaa kaloo isku khilaafsan yihiin jumhuurtoodu markay leeyihiin wakhtiyadaasi waa karaaho bay haddana waxay isku khilaafayaan ma dhan oo sunna abaa ah karaahiyoon la ogolayn mise alimaamu shaafici iyo culimo raacsani waxay qabaan salaada la diidan yahay waa salaad sunnaa oon sabab lahayn amaa salaad sunnaa oo sabab leh ayadu karaahiye mehe waa la tukan karaa waxaana rajaxay madhabka isaga asaan soo sheegnayba islaam ibnu taymiya iyo keyrkiibaa rajaxay oo waxay leeyihiin waa sunanka mulaqa wax la diidan yahay sunanka mulaqa waxa la yidhahdaa xilli walba oon salaad laysu diidin waxaa kuu bannaan inaad sunno furan iska tukato sunnadaa furan ee aan sabab lahayn salaatu duxa ma aha salaatuleyl ma aha oo salaadihii ka horreeyey sunnooyinkii salaadaha waajibkaa ka horreeyey ma aha oo taxiyatulmasjid ma aha salaad yacni sabab leh ma aha salaad sunnoo iska furan baad tukan kartaa taasaa marka waxaa la yidhaahdaa sunanka mutlaqa a ah baa la yidhahdaa salaada la diidan yahay xilliyada ee karaahiyada waa taas way leeyihi yuu leeyay imaam shaafici caleyh raxmatullah amaa xilligaasoo kale haddaad masaajid soo gasho hade waa salaad sabab leh waa tukan ayib xilligaasoo kaleeto hadday salaad sabab la timaaddo waa la tukan buu leeyay imaam shaafici caleyh raxmatullah yani madhabkaana waa madhabka ibnu taymiya khayrkood ay rajaxeen way kala qaadayaan manaa tafsiilkaasay gelinaya waliabi daawuuda waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidkaa mid la mida wa awaluhu bilowgiisana cindahu abi daawuud agtiisa markuu yahay xadiiska bilowgiisu wuxuu waxa weeye qultu waxaan idhi yaa rasuulalla rasuulka ilaahayow waxaan dhahaya camr bnu cabasa yaa rasuulalla rasuulka ilaahayow ayuleyli habeenkii kiiseebaa asmacu loo maqal badan yahay ama loo aqbal badan yahay wey habeenka qaybihiisa qaybteebaa cibaadada iyo ducada loogu aqbali og yahay wa asmac ayb qaala wuxu uhi nebigu sal lay slam jawfu lleyli alaakhir habeenka dhexdiisa dambe ayb qaybtiisa dambe fasalli maa shi'ta waxaad doonto marka maxaa yeele fa ina asalaata salaaddii mashhuudatun wey maktuubatun waa la qoraya waa mid la imaanayo oo la qorayo wey malaa'ig baa imaanoo qoraysa xataa tusalliya ilaa aad ka tukato asubxa salaada subax ilaa aad ka tukato waa tukan kartaa markaa way macnaha wuxuu sheekhu yihi marka wahaadihi nusuusu axaadiistaasi alsaxiixa ee saxiixa ah tadullu waxay kutusaysaa buuhi calaa ana annahya nahyiga fi lfajri salaada fajar ku saabsan laa yatacallaqu kuma xidhna buuhi biuluucihi fajarka dhalashadiisa kuma xidhna buuhi bal iskaba dhaafse bilficli salaadda tukashadooduu ku xidhan yahay buuhi kal sida sida casarkaoo kale macnaha waa macnahan soo tilmaana yani fajarka dhalashadiisa wixii ka dambeeya salaad ha tukani ilaa qoraxdu soo baxdo soo kor noqoto ma fajarka dhalashadiisaa laga wadaa mise salaada fajarka tukashadeedaa laga wadaa soo laba macno ma kala noqonayso sheekhu marka wuxuuna yidhi axaadiistaasi waxay caddaysay fajarka dhalashadiisa macnuhu ma ahee ee waxaa laga wadaa salaada tukashadeeda bilficli baa laga wadaa oo salaaddii in la tukadaa sida casarkaoo kale saas man casarkana waa sidoo kaleo salaada tukashadeeda wixii ka dambeeya ayaa karaahada ah laakiin wakhtiga soo gelitaankiisa karaahadu kama bilaabato laakiin salaada ficilahaan markii aad u tukato wixii ka dambeeya wy manaa saasuu leey waana madhab ay aa'ifa min ahlicilmi ay qabaan wy manaa wacan yasaarin waxaa laga warinaya mawla bni cumar mawla bni cumar qaala wuxuu yidhi ra'aanii waxay arkay buu idhi ibnu cumar ibnu cumar baa i arkay wa ana anigoo usallii tukanaya bacdamaa talaca alfajru fajarku markuu dhashay kadib anuu tukanayu arkay buui fa qaala markaasaa wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku kharaja wuu soo baxay calaynaa korkanagu nagu soo baxay wa naxnu annagoo nusallii tukanayna haadihi saacata wakhtigan oo kale faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam liyuballiq ha gaadhsiiyo shaahidukum kiina goobjoogga ah haa'ibakum kiina maqan ha gaadhsiiyo warkaa isgaadhsiiya alaa hooyaay dhegaysta waxaad isgaadhsiinaysaan allaa salaata salaadi inaysan jirin bacda asubxi subaxa gadaashiisa ilaa racatayni laba ragcadood kadib mooye ilaa racatayni laba ragcadood mooye yacni waxaad isgaadhsiisaan warkan oo ah subaxa kadib wixii subaxa ka dambeeya salaadii inaysan jirin ilaa laba ragcadood mooye ayib rawa axmed baa wariyay wa abu daawuud xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif waxaa ku jira in la yidhahda ayuub ibnu lxusayn laakiin xadiidku yacni matnigiisu isagu waxa weye shawaahid buu leeyahay iyo turuq uu ku noqonayo xasan ku noqonayo ama saxiix ku noqonayo saas daraaddeed baa waxaa saxiixiyey sheekh albaani iyo sheekh shucayb alarnaud alimaamu tirmidi caleyh raxmatullahi wuxuu soo guuriyey fajarku hadduu dhasho wixii ka dambeeya laba ragcadood wixii aan ahayn oo labada ragcadood ee salaadda ka horreeya waxa aan ahayn inay makruuh tahay ijmaac buu ku soo guuriyey ibnu xajar baase ijmaacaasi aad ula yaabay oo wuxuu leeyahay masaladu waa khilaafiya khilaafkeeduna waa khilaaf mashhuur ah marka imaamu tirmidi inuu ijmaaca soo guuriya waa wax la yaab lababule wacan cuqbat bni caamirin qaala wuxuu ihi alaau saacaatin saddex saacadood saddex waqti wey nahaanaa wuu naga reebay rasuululahi sal lay waslam an nusalliya inaan tukanna fiihinna dhexdooda wa an naqbura inaan aasnana wuu naga reebay fiihinna wakhtiyadaa dhexdooda mowtaana dadka naga dhintay saddex xilli inaan tukannana waa noo diiday nabigu sal lay slam inaan dadka dhintay aasnana waa noo diiday macaye xiina wakhtiga tatluucu ay soo baxayso ashamsu qoraxdii baasiqatan xaalay tahay mid muuqata xataa tartafica ilaa ay soo kor noqoto qoraxdu markay soo baxayso ilaa ay kor u soo kacdo xilligaa waa mid waxiina goorta yaquumu uu istaagayo qaa'imu dahiirati hadhsiimada midkeeda istaagaya hadhsiimada yacni waa maalinka barhtankeeda waay maalinta bartamaheeda ayaa waxaa la yidhahdaa qaa'imu dahiira waana xilligii zawaalka waxaan u jeedaa waa xilligii mxuu ahaayay ay bartamaha qoraxdu ahaydeen soo marnay wa xiina waqtiga wey midda saddexaad xiina waqtiga tadayafu ay u iilato lilghuruubi dhicitaan ay u iilato qoraxdu xataa taqruba ilaa ay ka dhacdo wa xiina tadayaf ay tamiilu waay ay iilato oy dhicitaan u iilato isu diyaariso <clears throat> ilaa aymanaha ay gasho oo ay godkeeda gasho rawaahu ljamacatu baa warisay ila albuhaariyo bukhaari mooye saddexda xilli waa saddexdii xilli laakiin xadiidkani lababa qayd buu wataa masalada horta ku saabsan dadka amwaadda xilliyada ma la aasi karaa iyo nahyigaasi muxuu yahay oo iyo maxaa laga faa'iidaysanaya waxaan ugu tegi doonnaa insha allahu tacaala kitaabuuljanaa'is aaska markaan marayno meeshaasaan ku keeni doonnaa ayib ama kaga hadli doonnaa insha allah xadiiska markuu keeno amaa <coughs> faa'iidooyinka kale hadda riwaayadan aad wadato waxa weeye qoraxda markay soo baxayso waxay ku dartay ilaa ay kor u soo kacdo sida xadiiskii hore ninkii la dhihi jiray camr ibnu cabasa uu ku daray oo kale waxaa kaloo iyadana ziyaada oo xadiidkan cuqbat ibnu caamir uu wataa casarka kadib salaad lama ogola sunno ah axaadiistii horeoo dhan waxay lahaayeen bacda alcasri ama bacda salaati alcasri soo ma oo markii salaada casar la tukado wixii ka dambeeyo dhan baa soo geli lahaa laakiin tani ziyaaday wadataayo nahyiga waxay ku khasistay markay qoraxdu sii dhacayso oy isu diyaariso dhicitaanka waxaa xoojinaya macnaha isagaa ah, xadiidka cali bn abi aalib radi allahu canhu oo abu daawuud baa soo wariyey soo saaray sanadkiisuna waa saxiix sida uu leeyahay ibnu xajar sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiidkaasi wuxuu leeyahay cali wuxuu yidhi nebigu sal ly slam nahaa can asalaati bacda alcasri ilaa washamsu murtafica nebigu salaada casarka kadib salaad wuu reebay ilaa qoraxdu inay meel koro joogto mooye maxaan meeshaa ka qaadanaynaa marka casarka kadib baa xilliyo ah wakhtiyo dhowraa ku jira wakhti ay qoraxdii nooshahay casarkii waa la tukaday laakiin qoraxda ee kulaylkeediina waa joogaa iftiinkeediina waa joogaa oo dhammaystiran ilaa waashamsu murtafica aw xaya xilligaa intay tahay casarka kadibba ha noqotee waa la tukan karaa goormo way xilliga nahyigu ku saabsan yahay waa markay qoraxdu isbaddasho oy isu diyaariso inay dhacdo oo markaa iftiinkeediina waa isbedelay dabcan kulkeedii iyo kulaylkeediina waa isbedelay wixii xilligaa ka bilowda ayaa xilliga karaahada ah markay dhacayso geeska ay dhigato sii gelaysana karaahadu waa sii adkaanaysaayo waa xilliga shaydaanku uu labada gees dhexdooda uu dhexda gelinayo labadiisa gees dhexdooda ay ka dhacayso xadiidkan iyo axaadiistii hore seen isu waafajinayna marka xadiidkanu karaahada wuxuu ku reebay iyo nahyiga xilligaa qoraxdu isbadasho axaadiistii horena waxay lahayd salaada casar kadib oo dhan bay lahayd see laysu waafajinaya waxaan leenahay axaadiista hore waa mutlaqa xadiidkanna waa muqayid fa yuxmalu almutlaq cala almuqayid wakhtigaa faraha badan ee axaadiista hore sheegtay way itlaaqday oo mayna kala qaadin xadiiskan baa siqaydayoo wakhtigii kala saaray kanaa marka lagu camalfalayaa oo nahyigu wuxuu khaas ku noqonayaa xilliga qoraxs badasho waxaa xoojinaya madhabka isaga waxaa sugan nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi bacda salaati alcasri inuu tukan jiray caa caaisho axaadiistaa ka warinaysana waxay sheegaysaa inuuba amray in la tukado casarka kadib ayaduna way tukan jirtay axaadiistaasoo dhan waa sugantay maxay ku tusi marka ficilkiisii oon ku hayno inuu tukan jira casarka kadib amar uu ku bixiyey in la tukado caaisho oo iyo saxaabadii qaar ka midoo tukan jiray waxay tusi marka salaadda casar kadib in la tukan karo waxay xoojinaysaa iyaduna xilliga nahyigu inuu khaas ku yahay xilli dambe oo qoraxda isbeddel ku dhacay madhabkaas waa madhabka bacdu ahlilcilmi ay rajaxayaan axaadiistuna isugu imaanayso laysku waafajin karo waxaana ka mid a ah a'immada madhabkaa maray alimaam ibnulmundir fii alawsat kitaabkiisa markuu isu keenay halkaasuu marinayaa culimo kaleetana waa jiraanoo sidaa iyaguna rajaxaya macana ayb wacan dakwaana mawlaa caaishata radi allahu tacaala canhuma annaha caaisha xadaatu waxay u sheegtay ana rasuula allahi sal lay slam rasuulku kaana inuu ha yusallii mid tukada bacda alcasri casarka kadib uu tukan jiray wayanhaa waana reebi jiray canha xaggeeda casarka waa yacni waa tukan jiray dadkana waa u diidi jiray wa yuwaasilu soonka ayuu xidhiidhin jiray wayanhaa waa u diidi jiray dadkana canilwisaali xidhiidhinta soonka la xidhiidhinayo xidhiidhinta soonku bimacna waxa inaad maalinkii soomanaato habeenkiina aad ku darto oodan afurinba marka nebigu waa xidhiidhin jiray dadkana waa u diidi jiray casarka kadib waa tukan jiray dadkana waa u diidi jiray rawaa wariyay abu daawuud xadiidkaasi waa daciif bal siduu leeyahy sheekh albani caleyh raxmat ullah waa munkar cilladiisuna waxa weeyaan moxamed ibnu isxaaq cancanadiisaa ku jirto waana mudallis sidoo kaleeto axaadiid kaleeto oo ka xoog badan buu ka hor imaanaya oo caaridaya xadiidu caaisha oo tilmaamaya nebigu inuu amray salaada casar kadib in la tukado xadiidu caaisha oo tilmaamaya inuu nebigu tukan jiray sal lay waslam axaadiistaa ka xoog badanna waa ka hor imaanayaa sanadkiisuna waa daciif sidaas daraaddeed waa munkar bimacnaa daciif dacfu shadiid saas maana ayb qaybta daciifka waa qaybtee kaana yusallii bacda alcasri wayanha canha yanha canhaada wa bacda alcasr inuu tukan jiray way sugan tahay ama qaybta dambe ee wayuwaasilu wayanhaa can ilwisaal soonka ku saabsan soonka wuu xidhiidhin jiray dadkana wuu u diidi jiray ummaddiisa yaa laga wadaa inay xidhiidhiyaan qaybtaa soonka wisaalkiisa ku saabsan way sugan tahay fi saxiixayn wa fii hayriha ayay iyaduna ku sugan tahay inuu nebigu xidhiidhin jiray ummaddana u diidi jiray iyada qaybtaasi way sugan tahay laakiin qaybta xadiiska daciifka ka dhigaysa ee siyaadadaa waxa weeye wayanhaa canha casarka kadib salaada dadka waa u diidi jiray qaybtaasi ma sugna ayb baabu ruksati fi icaadati اljamacati warakcatay aلطawaafi fi kulli waqtin wuxuu baabu yahay alruksa idan laysu idmay fii icaadati اljamaacati jamaacada in la soo celiyo salaad aad tukatay jamaacad dambood tukanaysa haddaad aragto inaad haddana la tukato wa rakcatay atawaafi labada ragcadood ee dawaafka iyagana in la ruqseeyo fii kulli waqtin waqti kasta in la tukan karo yacni markaad dawaafka dhammayso kacbada dawaafkeeda dawaafka kadib laba ragcadood baa mashruuca waittakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa marka labadaa ragcadood iyagana wakhti kastood ku soo hagaagto dawaafkaaga aad dhammaysaba in la tukan karo xataa awqaaddii karaahada oo iyadu aynan lahayn waqti karaaha male macnaha can yaziid ibn اlswad qaala wuxuu yihi shahidtu waan xaadiray maca الnabiyi sala اllahu alayhi waalihi wasalam xajatahu xajkiisii baan xaadiray oon goobjoog ahaa buuhi fasallaytu waan tukaday buuhi macahu nabiga la jirankiisa salaata subxi salaaddii subax baan tukaday fii masjid اlkhayf masjid اlkhayf ama khiif ayaan ku tukaday buuhi waa masaajidka weyne mina dhexeeda ku yaalla masjid khayf baa la yidhaha ayb sallaa fiihi sabcuuna nebiyan buu nabig sal lay slm xadiis kaga sugan toddobaatan nebi baa ku tukaday masaajidda fadliga kale buu ka mid masaajidkaasaa nebiga salaadda subax kula tukaday buu ihi falammaa qadaa markuu dhammaystay nebigu salaatahu salaadiisa ayuu inxarafa gadoomay fa idaa markaaba huwa isagu birajulayni laba nin buu ku sugan yahay oo fii ukhra alqowmi ragga gadaashooda yacnii eh, ku sugan labadaa nin ninoo lam yusalliyaa aan tukanin markuu salaadii ka soo gadoomayba wuxuu ku soo baxay oo si kadaa uguba soo baxay laba nin oo ragga gadaashooda fadhiya oon salaaddii dadka la tukanin salaaddii la tukanayayba aan ka qayb karinba fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay calaya bihimaa ii keena labadaan hala soo xaadiriyo calaya bihimaa hala ii keena wa fa waa lala yimid bihimaa iyaga waa la keenay turcadu ayagoo ay ruxanayso faraa'isuhumaa hilib kalxameedkooda hilibkan kalxanta ee ruuxu markuu naxo ama markuu boqo ruuxda ama gariira yaa la yidhaahdaa faraa'ista ah, halkaasaa dhaqdhaqaaqaysa yani waa baqeen talo maxaa laydinku haystaa bay is yidhaahdeen oo yani eh, nebiga haddii la hor keenay talo maxaa laydinku samayn doonaa baqdintaasaa keentay waa baqeen faqaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam maa manacakuma war maxaa idiin diiday an tusalliyaa inaad tukataan macanaa la jirankanaga war inaad nala tukataan ood salaadna nala gashaan maxaa idiin diido idinka reebay faqaalaa waxay yidhahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahiy innaa kunnaa waxaanu ahayn qad sallaynaa kuwa tukaday fii rixaalinaa meelahaan deganayn baan kusoo tukannay guryahanagi meelahaan deegaanka noo ahaa halkaasaan salaaddii kusoo tukannay kadibna idinkoo salaaddii aan tukanayaan idiin nimid taannadiina horaan usoo tukan dee salaad labaad baana lagu leeyahay wa qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam falaa tafcalaa war sidanoo kale ha yeelina idaa goortii sallaytumaa aad tukataan fii rixaalikumaa deegaamadiinna iyo meeshaad degantiina iyo guryihiinna haddaad ku tukataan uma kadibna ataytumaa aad timaadaan masjida jamaacatin jamaaca masaajidkeeda aad timaadaan masaajid jamaaca laga tukanayo dadkii wada tukanayaan fasalliyaa tukada markaa macahum la jirankooda la tukada dadka aad u timaadeen salaadda la tukada maxaa yeelay fa innahaa salaadan dambe lakumaa labadiinna naafilatun bay idiin noqonaysa ah, naafilatun sunnay idiin tahay waa ayb rawahu lhamsatu baa warisay ila bnu maaja ibnu maajah mooye tiinnii hore waajibkaa waa tukateen tan dambeed dadka la tukanaysaanna waxay idiin noqonaysaa sunno wey wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan liabi daawuudda u sugnaaday idaa goortii buu nebigu sal ly slam sallaa uu tukado axaduku midkiin fii raxlihi meeshuu degan yahay uu ku tukado uma kadibna adraka asalaata salaaddii uu soo gaadho maca alimaami imaamka la jirankiisa imaamka uu salaaddii ku soo gaadho falyusaliha ha tukado salaada macahu imaamka la jirankiisa imaamka ha la tukado maxaa yeele fainaha lahu naafila sunnay u tahay midda dambe ayb xadiidkaasi tirmidi baa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu sakan ibnu xibbaan iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan waana xadiid sugan wey wuxuuna tilmaamayaa salaadda haddii aad horay u tukatay jamaacad tukanaysana aad soo gaadho inaad salaadda la tukanaysodoon gooni u istaagayn maxaa yeelay ninkaagan goonida u taagani waa marka koowaad horta taagnidan aad meesha iska taagan tahay iyo fadhigani khayr badan baa ku dhaafayo dadka haddaad la tukan lahayd ajir baad heli lahayd waa midda labaadee tuhmayba kuu soo jiidi soo ma mawaadinu tuhamna waa laga fogaadaa salaaddii subax oo laga baxay laba ninoo halkaa dambe uun ku sheekaysanayo fadhiya haddii la arko dadku maxay u qaadanayaan yaa war kuwani masaajidka unbay yimaadaane dadkana lama tukadaane kaalay maxay ahaayeen marka waxaa imaanaysa yacni nebiga sal lay waslam innahaa safiya soo garanaysaan innahaa safiya qisadii ahayd ruuxa muslimkaa ah, mawtin tuhma inuu ka fogaadaa la rabaa marka yacni la tuko ajirna waad ka heli sunnana waa kuu noqonaysa saas sidoo kale nebigu sal lay wasalam markii uu sheegay inay imaan doonaan a'immatul jawr niman madax ah oo eh, eh, yani eh, dad yani inxiraafsan ah khaladaadkoodana uu ku sheegay inay ka mid tahay inay salaadaha wakhtigooda kadib dhigi doonaan saxaabadu waxay yidhahdeen rasuulilaahi haddaannu kuwaa soo gaadhno maxaanu samaynaa salaadda wakhtigeedii hore ma tukanayaan wakhti dambe iska tukanaya markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal ly wasalam salluu salaata liwaqtihaa xilliga salaaddu soo gasho meeshii kolbaad joogtaan isaga tukada kadibna haddaad iyagoo tukanaya soo haleeshaan la tukada taa damba sunna idiin noqonay marka yacnii salaad aad horay u tukatay inaad haddana jamaaco la tukan karto iyadii ma aha laakiin tan dambe sunnay ku noqonaysaa taas axaadiistu faa'iidaynaysaa macnaha ayib waxaa laysku haystaa marka culimmada qaarkood ay leeyihiin waa jumhuurtoodiie badankood waxay qabaan haddii salaaddii horee tukatay aadan la tukanin jamaaco eed keligaa tukatay kadibna jamaacad tukanaysa aad heshay unbaad la tukani laakiin haddaad jamaaco kale la soo tukado masaajid kale kusoo tukatay kadibna aad timid masaajid kaleoo jamaaco tukanaya ayada taas lala tukan maayay jumhuurtu u badan yihin maxaa yeele waxay leeyihin waxaa ka dhalanaya dee maalinkii inaad intaasoo masjid intaad isu marto mar walba uun tukato un marka waxay leeyihiin ha lagu khasiso ruux salaad gooniya tukaday oo keligii tukaday kadibna jamaaco helay taasay ku khasiseen qaarna waxay leeyiin takhsiiskaasi ma jiro masaladaasi marka dhankaasi khilaafiyay ka tahay ayb wacan jubayr bni mucimin ana anabiya sala allahu calayhi waaalih wasalama qaala wuxuu yidhi yaa banii cabdimanaaf reer banii cabdimnanaafow laa tamnacu ha diidina axadan ruuxa u diidina haka reebina oo ha ka mancinina axadan ruux oo daafa dawaafay bi albeyti beytkan dawaafay waa kacbada oo wasallaa tukaday ayata saacatin saacad kasta oo u shaa doono oo min laylin habeen ah aw nahaarin maalin ah rawaahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya bukhaari mooye ayib rawaahu ljamaacatu ila albukhaariya meeshaa iyada ah ee caswigaasi khalad baa ku jira wahmiguna wuxuu ka dhacay sida uu ibnu xajar sheegayo ee mu'alifka ibnu taymiyat aljad oo mu'alif kitaabka iskale ah ayaa khaladku ka dhacay markuu yidhaahdo rawaahu اljamaacatu ila اlbukhaariya waxaa laga fahmayaa muslim inuu ku jiro soo ma ilan jamaacada bukhaari un hadduu ka saaray muslim waa ku jiraa way macnaha marka muslim inuu xadiidka wariyey baa ka muuqata saxna maaha xadiidkaasi muslim ma warinay arrintaana waxaa tacqiibiyey ibnu xajar oo wuxuu leeyahay almajd waa ibnu taymiya caswinta uu xadiidka muslim u caswiyey waa wahmi iyo ismoodsiis ka dhacay laakiin waxaa ku raacay nin la yidhaahdo almuxibu altabari iyo ibnu rifca culimmo noocaasaa isaga tiisa taqliidisay oo ku raacday bimacnaa waxa weeyaan hadalkiisan bay intay raaceen bay iyaguna ku khaldameen xadiidka marka muslim ma warinin laakiin mxuua ah, bukhaarina ma warin laakiin jamaacada intooda kala warisa waase xadiid sugano waxaa saxiixiyey alimaamu tirmidi ibni xibbaan xaakim calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay iyo sheekh albaani waa xadiid sugan wa xadiisku wuxuu faa'iidaynayaa kacbada in la dawaafi karo saacad kasta wax karaahiyana ayna lahayn xilli ay karaaha ina inay sidoo kaleeta kacbada iyo salaada lagu tukanaya meeshaasi in xilli walba la tukan karo oo iyadu ayna karaaha lahayn ayadana waa laga faaidaysanaya jumhuurulculamaana saasay qabaan jumhuurulculamaa waxay qabaan ruuxu xilli kastoo uu dawaafo labada ragcadood ee dawaafka inuu tukan karo xilli kasta xataa markay qoraxdu soo baxayso iyo markay dhacayso hadday ku aadda xataa wuu tukan bay qabaan oo iyada labadaa ragcadood ma leh haddaan madhabkii imaam shaafici la maroo la yidhaahdo salaadaha la diidan yahay karaahada waa salaadaha sababka aan lahaynna iyadu warku waaba iska cad yahay waxay labada ragcadood sababtoodii baa la helay oo dawaafka macnaha ayib وcan ibni cabaasin radi allahu canهuma ana الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalam nabigu qaala wuxuu idhi yaa banii cabdilmuطalib aw yaa banii cabdilmanaaf yani waxaa iyaga loogu halqabsanayaa beydka mas-uuliyaddiisay gacanta ku hayaan laa tamnacuu ha diidina axadan ruuxa u diidina oo yatuufu dawaafaya bilbeyti kacbada dawaafaya oo wayusallii tukanaya maxaa yeele fainahu laa salaata salaadi ma jirto bacda alfajri fajirka gadaashiisa xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxdu soo baxdo walaa bacda alcasri casrka gadaashiisana salaadi ma jirto xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxdu dhacdo ilaa cinda hada albeyti ilaa kacbadan agteeda mooye yatuufuuna dadku way dawaafayaan wa yusalluuna iyadoo way tukanayaan xilligay rabaan rawaahu daara qutniyu baa wariyey xadiidkani yani waa daciif sanadkiisa waxaa ku jira in rajaa abu saciid baa ku jira oo daciif ah ibni xajar wuxuu leeyahay waa la khilaafay oo mujaahid buu ka warinayaa sidoo kaleeto talkhiiska wuxuu ku leeyahay xadiidkani waa macluul qaarna waxay ku xoojinayaan xadiidka ka horreeya oo macnihii xadiiskii hore faa'iiday unbuu faa'iidaynaya buu leeyihiino ilaa cinda hada albeyti yatuufuuna wa yusalluuna waxay la macno tahay wasallaa yacni daafa bihada albeyti wasallaa ayata saacatin shaaa min leylin aw nahaar oo xadiiska hore kutumee saxiixa ayay la micno tahay bay leeyihiin oo ay xoojinaysa almuhim labada xadiisba waxay faa'iidaynayaan hadduu sugnaado kan dambe haddii kalena waa laga deeqtoomi waxay faa'iidaynaysaa dawaafka kacbada iyo salaada ka dambaysaay inay iyadu aynan xilli karaha lahayn intaa unbuu faa'idaynaya macna hada wabillahi tawfiiq wa salli allahuma w sallam cala nabiyina muxamedin wcala ali w saxbi